in shaygan dhiibidiisu mid awood loo leeyahay ay tahay masaynu maaragtay sheegnay alqudra cala tasallum wixii wax lala wareegi karo oo ah, maaragtay waxa weeye laga baqanaynin in la waayo aanu ahayn ama la gaari waayo haddaba wuxuu yihi walaa yasixu ma asaxayo ilaa fii ma wax unbuu salamku ku asixi yacumu wujuuduhu jiritaankiisu uu caan caam yahay oo inta badan la helo wa yu'manu inqiaacuhu oo laga aamin yahay waktiga lagu ballamay in la bixiyo inuu kala go-ayo laga aamin yahay oo lagu rajo weyn yahay in la helayo markaa meeshii laba arrimood buu kuu sheegay waxaani sidiisa inuu wax caam aw yahay o aanu naadir ahayn waxyaalihii naadirka ahaa ee helitaankiisuba uu yaraa kaa isaga selam ma galo oo alqudra cala tasliimkii baa meesha ka maqanoo in la dhiibi karo ayaan rajo badan laga qabin yu'man inqiaacuna waxa weeye wixii waaba caam laakiin waktiga aad ku ballanteen waktigaasi inta badan waa wakti uu kala go-o de ma soconaysa kaana salamkaasi saa ku ansixi maayo marka wixii wax naadiraba ma wuu iska badan yahay waqtiyada la hele laakiin waktiyada qaar buu kala go- ku yimaadaa ballantan aad dhigateenna waxay ku beegan tahay iyo muddada aad qabsateen waqtigii kala gu-iisa dee markaa isaguna ansixi maayo wuxuu yihi fain aslama hadduu salamkii ku iibsado fii maa laa yacumu wujuuduhu sida nusakda qaar qoday wujuuduhu nusakda qaar baa ku daray wax markaa jiritaankiisu aanu caam ahayn naadira ka kasaydi sida ugaad fii mawdici laa yakuru fiihi iyadoo markaa salam lagaga iibsanaya meel aanu ku badnayn meel aan ugaadhuba ku badnayn ama noocaan meeshaa ku badnayn ayaa tidhi maaragtay intaa soo midh oo ugaadha noocaasa oo saas oo qaabkaas oo saasa iyaan salamkaaga iibsaday ugaadhan helitaankeedaaba iska yarba kol haday meeshan ku yartoonay ku badnayn salam uguma iibsan kartid maxaa yeelay dee naha can baycilgararkii bay soo gelaysa aw fi marka kaasi waa xagga naadirnimada oo wixii baaba sidiisa u naadira ama wixii sidiisa uma yare eh laakiin tilmaantan aad sheegtay sida loogu helo adag aw fi jaariyatin wa ukhtiha buu yidhi inan iyo walaasheed oo isla socda ayaan salamkaaga iibsanaya saasoo kale ayuu yidhi dee markaa inan doona in lasoo helo waktigii hore de iska jirto o iska sahlanaydi laakiin iyadiiy walaasheed oo isla socda sida la isla helo iyaa adkaanaysay oo dee markaa markaa aan badnayn markaa sifadan aad raacisay ayaa markaa naadir ka dhigtay aw aslama fi ma laa yu'manu inqiaacuhu ama uu salanba ku iibsado wax aan laga laga aamin qabin kala gu-iisa ka hamarati qaryatin bicayniha tuulo aan weyneyn qarya sagiira oo yar oo aan weyneyn ayuu yihi midhaheeda sanadkan soo go-a intaa soo kiilo yaan salaam ahaan kaaga iibsaday dee tuuladaa yar midhaheedu inay hore isaga dhamaadaan baa laga yaabaa kala go- ku iman kara xumaad baaba ku iman kara marka markay meesha meel yar tahay dee ma soconayso hadduu bustaanba xadidana iyadana hadalkeedaba daayo de taasi waxaa bay noqonaysaa tacyiin baa meeshii soo galay haddaad bustaan cayiinto tacyiinba wuxuu noqonayaa deetana dee mucayano sala maba galaba wuxuu noqonayaa midho aan jirin oo la iibsaday midhahana iyagoon bislaan in la iibsadaaba la diidanaa waaba se iyagiion jirin marka waa inaad midhaha noocoodii iyo wixii aad sheegto meel markaa midhaheedu fiican yihiin oo midho badan haddaad tidhahdo midhaha meel heblaayo inuu kamid yahay oo midhahaas ay badan yihiin waktigaa waliba maaratay aad qabsateenna dee wakti aad loo hela ay tahay oo aan laga aamin qabin in lagaa hor dhamaysto mushkilad ma laha marka aw calaa mikyaalin bicaynihi ama waxa uu maaragtay qabsaday o markaa ku iibsaday calaa mikyaalin mikyaal ama galaan bicaynihi cayntiisa mikyaalku waa wii de wa lagu miisayey galaanka ahaa markaa galaan aan caan ahayn oo yaroo gaaro isagu watay baaldi yaroo isagu watay ayuu yihi kaa muggii kaa muggii inaad markaa alaabta noocaasa iga iibso laba bilood kadibna aad ii keento iyaan kaa maaratay salam kaaga iibsado kana intuu qaado lama yaqaan isagoo kalena caan ma aha dee bahalkii haddii la waayaba baaldigii yareed meesha keentay ee tiri kanaa la igu miisayaa haddii aad lagaaba xado ama uu kaa jacababa hadhow toola sidee la yeelaya maxaa wax lagu miisi wax lagu miisaa meeshii ma yaalo kana kula yaqaano mu ahayn haddii mikyaalka qadarkiisa la garanayo oo inuu shan galaan qaado waxaani la og yahay dee waa shan galaan unbaad iibsatay wixii la doonaa lagugu miisi markaa laakiin waa mikyaal aan qadarkiisa la aqoon aw calaa mikyaalin bicaynihi markaa waa mikyaal ayuu cayimay mikyaalkiina mid markaa caana ma aha inta u qaadana lama yaqaan aw zinati sakratin bicayniha hadduu miisaamayana wuxuu yiri soo ma arkaysid dhagaxaa yar dhagaxaa yar maaragtay mis eh, culays intiisa leeg oo dahaba ah. ayaan salaam ahaan kaaga iibsaday in dhagaxaa la miisaama oo dhagaxani mise garaab weeyi waar ma gara kaasumaan ku miisaami doonaaye waa ku ka dee dhagaxii hadduu lumo maxaa wax lagu miisaami doonaa markaa wixii aad wax ku miisaamaysa waa inuu yahay wax la garanayo oo aan mucayan eh, majhuula ahayn waxaasoo dhan lam yasixa buu yihi ma ansaxayo de waxaan u ansaxayna waad garanaysa wain aslama fi ma yu'man inqiaacuhu haddii haddaba salamkii uu ku iibsado wax jiritaankiisu badan yahay waktiga la qabsadayna in la helaya maaragtay lagu kalsoon yahay ayuu salamkii ku iibsaday de markaa caqdigii salamku muxuu noqonayaa caqdi ansaxayde ila shuruudiisii baa la helay kol haddii ar shuruuddiisii taaloo yacumu wujuuduhu wayumanu inqiaacuhu uu yahay caqdigii wuu ansaxay haddaba caqdigii oo iska ansaxay ayuunbaa koroono iyo wax yimid ba uma inqaaca fi maxilihi kala go-un baa dhacay waktigiisii waktigan la qabsaday waktigu kala guyi jirayba may ahayn laakiin de intaa wax rabbaani iska yimaadeen ayaa waktigii lagu ballamay maxilihii waa waktigii maaragtay xuluulkiisa lagu ballansanaa ayuu inqiaac ku dha wixii baa kala go-ay oo la waayey beledkii aad ku ballanteen laguma hayo masaafatulqasri wax maarata uji maaratay uga sokeeyana laguma hayo maxaa la yeelayaa marka ama caalamkaba waa laga waayey ama caalamkaba lagama waayine de laakiin meelo fog fog oo markaa waxa weeyaan aan markaa waktigan oo kale de caada ahaan aan laga soo qaadin ayuun baa laga helayaa haddaba xaaladaa iyada ah fa fiihi laba qowl ayaa imaamkeenii shaafici ahaa raxmat ullaahi calayh laga soo naqliyey asaxuhumaa labada qowl midkooda xooga badani ana almushtariya bilkhiyaar waa in iibsadihii door la gelinayo uu kala dooranayo bayna an yafsakha inuu iska fasakhu ka noqdo heshiiskii uu yidhaha lacagtaydii hala ii soo celiyo iyo wa bayna an yasbira inuu iska sugo ilaa an yuujada inta laga helayo labadaasuu kala dooranaya oo oh, dee caqdigu wuu ansaxay oo ansax buu ahaa walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan marka caqdigii ma fasakhmaye sidiisii buu u jirayaa laakiin ceeb oo kalun unbaa soo baxdo wixii baa la waayey waa nooc ceeba oo ceebtii oo kale uu yahay oo dib dhac baa dhacay haddaba waxaad awood u leedahay inaad sidii khiyaarul caybkii oo kale aada markaa iska fasakdo iyo inaad iska sugto laakiin halkan waxaa la yidhi laysa cala alfawr sugiddu maxaa fasikhidu fawr maaha oo dee waxaa laga yaabaa mar walba waaad ku yar rajo qabtaa in balberi iyo saa dambe iyo baladaynkan iyo sidan iyo markaa lagugu dadejiyo xataa hadaad tirado waan iska sugayaa ood haddana yar aad xamili weydo ood tiraa war waan iska maaragtay fasakhaya waa caadi waa lagu ogolya maxaa yeele ceebtii lamid maaho dee ceebtu waa waxaa jireed ogaatay isagoo an waxba iska bedelayn marka haddaad ku raali noqotay sidiisaas aad ku raali noqotay laakiin kan dee waxaad ku raali noqonaysaa adigoo rajo ka qaba in wixii hore laga helo wthaani qowlka labaad kaa horaa markaa muctamadkiya wathaani kan labaad isagu wuxuu leeyahy anahu yanfasiku lcaqdu waxa dib ka caddaatay buu leeyahay inaanu maqduur al calaa tasliimihi ayno shardigiibaa meesha ka baxay soo ma alqudra calaa tasliim ahaa marka kol haddii tacaduru tasliim uu dhacay de waxa weeyaan sidii ay dib ka caddaatay o kale noqonaysa caqdigu wuu fasakmayaa oo wuxuu kasoo qaadanaya kasoo qaadaya kamaa low talifa almabiicu qabla alqabdi buu leey sidii maaratay mabiicii aad iibsatay mucayanka ahaa ee fii yadi lbaa'ic ku talfay dee waxa weeyaan dib way ka caddaatay inaan waxaan la dhiibi karin soo maa ila w lama dhiibi kara wa baaba-e waa dib ka fasakmayey kana sidii oo kale ha noqda buu leey laakiin da isku mid maha baa laleeyahay oo halkaa shaygii la iibsaday laftiisii baa baaba-ay iminka halkan laakiin waa laga waa la raja waa la rajaynayaa in dib laga helo ila w wax mucayana mu ahayn walaa yajuusu baycu lmuslimi fiihi qabla lqabdi halkan wuxuu ka gelayaa atasarufu fi lmuslimi fiih wixii aada salam ku iibsatay ma kusii tasarufi kartaa ilan ganacsigu meel walba wuu kula gelayaa kolkaa imika aad bay u jirtaa arrintani salamkan waxa u yaqaana iyagu albeyc laajil bay u yaqaanaa waa iibka dib dhacayo oo yani alaabti dib laga keenayo marka ama xadiidkii ama macaadintii kale kala duwanay ayuu intaas oo tan baa laga yaabaa inuu hore lacagtooda usii shubo qiimo jaban baa lagaga iibinaya deetana intaasoo tan oo xadiid ah ayaa bisha maalan labiyo tobnaad december oo kale lagu ballansan yahay wuxuu siisanayaa maalan de waxaabuu siistay hal milyan oo dollar baa laga yaabaa inuu siisto in yar kadib kolkay la gaadho bisha toddobaad sideedaad agost iyo meelaha la marayo ayuu suuqa dhigayaa uu leeya alaabtaasaa ii maqan yaa iibsanay kolkaasaa deetana lasku waa laga laba milyan isaguna uu siiyo kuwa uu markaa ka iibiye iyagaa markaa qoladii u doonan doono iyagaa sugaya decembarti oo qoladii bay ku wareegayaan kuwa laftoodu inay sii wareejiyaan baa laga yaaba oo duyuuntii sidaa loo wareejiyo wixii oo laga kala faaiday laga kala faaiday aakhirkana in la waayaa dhici karto diisada marti markay timaado wixiiba uu kala go-o meelood buu isla soo maray de caalam dhan ba isku wada dhegayo maaragtay waxa weeyaan way isla kadeedmaysaa soo maha haddaba shareecadu waxaasoo dhan way ka hordegtayo walaa yajuuzu ma banaana baycu lmuslami fiihi muslamu fiihiga in la iibiyo qabla alqabdi ila inta intaanad la wareegin markii wixii laguu keeno eed la wareegto kadib unbaad iibin kartaa haddii kale ribxu maa lam yudman bu noqonaya nahaa rasul sl fi xadii an nabi sl nahaa can maa lam yudman waxaan weli damaankaagaba soo gelin inaad ka faa'iido waa diidayba waayahay wala tawliyatu tawliyana kuma banaana wala sharikatu sharikana kuma banaana tawliyada waynu soo aragnay magaca maynu soo aragin laakin de suuradaynu soo aragnay magaciisana waynu sheegnay oo wuxuu ahaa wixii aad iibsatay inaad qof kale ku wareejiso isla lacagtiisi iyo sidiisii boqol doolar baad siisatay mid kalaad ku tiri waar ku wareeg iibka markaasuu ku yihi waan ku wareegay de wuu kaasii iibsaday u oo markaa boqolkii aad siistay boqol lamida ah, unbuu kaa siistay wey macnaheedu marka tawliyadda waa nooc iib kamida waa nooc iibkii kamida uno qofkii ood iibkii wixii aad iibsatay un aad ku wareejinayso isagoo sidiisiio aanad lacagtii waxbana ku daraynin waxbana ka dhimaynin weeyaan markaa deet waa maadaama uu iib uun yahay dee iibka markaa musanfiin iyadoon la qabdoonin in la iibiyo waa la diiday waa isku miduun ama tawliya ha noqdo ama muraabaxa ha noqdo ama sharika ha noqdo sharikaduna waa maxay sharikadu asharikatu fi lmushtaraa asharikatu fi bacdi lmushtaraa katawliyati fi kulihi asharikatu fi bacdi lmushtaraa katawliyati fi kulihi eeg tawliyadu qofka wixii aad iibsatay o dhan baad ku wareejinaysay isagoo isla lacagtiisi iyo sidiisiiya sharikaduna waad soo gelinaysaa qofka marka waa waa soo gelisa de waad isla yeelanaysaa wixii nus iyo nus ama thuluth iyo thuluthayn ama rubc iyo saddex rubc saas oo kale marka waxaad odhanaysaa ashraktuka fi rubcii rubci baan kugu soo geliyay maarata waa weya iibkan caqdigan aan iibsaday rubcii baan ku soo geliyey marka yani alaabtii rubuc baad yeelanaysaa dee lacagtii rubca kusoo aadaysana waad isiinaysaayo waad ii celinaysaa wey marka sharikaduna waa saasoo kale sharikad halka lagu sheegaya ee tawliyada laguga qabta maaha kitaabu sharikaad sharikaadka inoogu iman doonaan maaha ee waa soo gelinta qofkii aad caqdiga soo gelinayso iyaduna dee waa nooc iibaho dee wixii aad iibsatay qeyb kamid aad iibinaysa markaa salamkii qof kale ma soo gelin kartid weeyi adigoo salamkii iibsaday alaabta oo yihi masalan waxa weeyaan saddex tan oo xadiida oo bisha december la ii keenayo awalkeeda ayaan ibsaday markaa tiri ayuu markaa maalan hal milyan siisatay ayaa mid kale ku tidhi kala bar baan kugu soo geliyey nuskii ayaan waan marata waan kusoo geliyeyoo waxa weeyaan munaasafatan haaf iyo haaf ayaan kuu soo geliyey yani nus iyo nus inaadna nus yeelato anaa nus yeesho hal milyan halkii milyan kala qabsana shan boqol oo kun adigu aad bixiso ma ansaxayo waayo waxaad iibisay salam aan weli gacantaada soo gelin baad sii iibisay taasina waa inta waxaynu uga gudbaynaa arrimihii hadaba dhiib maaragtay tasliimkii salamka bixintiisii iyo keenidiisii iyo dhiibidiisii qaababka ay u dhici karto iyo axkaamta ku tacalluqa iyaynu halkan ka gelaynaa masalada koobaad wuxuu yihi waidaa axdara almuslama fiihi waidaa axdara markuu keeno yaa keenaya dee muslam ilayhi ilan caqdigan salamku markaad salam tirahdo aslama ficilkii aslama unbaa laga dhalaalinayaa aslama faacilkiisi muxuu noqonayaa muslim waa iibsadaha mushtarigii baa muslim la yidhaha marka salamka la joogo marka qofkii muslimkaabuu lamid yahay mushtarigii halka muslim baa la odhanaya baa'icii iibiyaha ahaana muslim ilayhi baa la odhanaya haddaad muslim ilayhi aragto waa iibiyihii wixii la kala iibsadayee babiica ahaana muslam fiihi baa la yidhahda muslam fiihi waa ku halkan noogu qoran lacagtii aad dhiibtayna muslam baa la yidhaahdaa muslimkii bay ka soo horjeedaa iyadu muslim waa dhiibe muslam waa la dhiibe muslim ilayhi waa loo dhiibe muslim fihi waa lagu dhiibe ama lagu bixiye wixii aad ku bixisay lacagta wixii aad maarata haddaad laga dhiiba tirahdidna waa iska caadi af soomaaliga yani waa wixii aad ka bixisay wixii aad lacagta ka dhiibtay weeyaan muslim fiihgu markaa muslim canhu mudaaf carabigii saasoo kale ayuu markaa uu noqon karay muslimna waa la dhiibe oo waa lacagti lacagtii aad dhiibtay iyaa muslim iyadana la odhanaya haddaba wuxuu yihi wa idaa axdara hadduu keeno yaa keenaya muslim ilayhigii baa keenayo baaiceeya muxuu keenayaa almuslama fiihi muslimu fiihigiyo wixii la iibsaday ee salamka lagu iibsaday ayaa wuxuu keenay waktigii lagu ballamay iyo meeshii lagu ballamay iyuu keenay cala sifati alatii tanaawalaha alcaqdu qaabkii caqdiga ku jirtayna wuu u keenay wixii oo shuruuddiisii dhan tahay oo sidii aad ku ballanteena ayuu goobtii iyo goortii keenay waaya aw ajwada minhu ama sifadii sidiisiibuu keena tu ka fiican buu keenay sifadii aad dhigatay sifo ka fiican isagoo wata iyuu keenay labadaa xaalaba wajaba qabuuluhu inaad kala wareegtood ka aqbashaa waajib bay kugu tahay waar imika bal waxbaan yar diyaar ahayne bil dib iigu dhiga kuma qasbana adaa igala wareeg buu kuleeyay anigu mas ma masihayn karayee igala wareeg hadda waad ku qasban tahay inaad aqbasho mar haddii goortii iyo goobtii lagu ballamay iyo tilmaantiioo sideediiya ama kaba fiican ay tahay xaqumalihiid inaad tidhaahdid iminka ma guddoomayo oo waxbaan i diyaarsanayn iyo sheekadaasi kaa socon mayso hadduu isagu aanu kaa ogolaan haddaba halkaa ajwadka uu yidhi hadduu wuxuu wixii ka fiican yahay xagga tilmaanta un hadday tahay laakiin isla noocii uu yahay waa isla noocii ah ku ballantay jinsigii iyo noociiba waa sidii laakiin tayada unbaa sii yar fiican waa taa aynu sheegno wajaba qabuuluhu wey laakiin noociiba nooc aan ahayn uu keeno noocii aad ku ballanteen beriis nooc aan ahayn oo kaba duwan oo nooc kale ah kana fiican buu keenay halkaa iyada khilaaf baa ku jira ma ku qasban inaad aqbasho mise kuma qasbanid mana banaanaba laba waji baa ku jira musanifku halka horuu rajaxayaayo wajaba qabuulhudu wadageliyey wiiiba qabuulku waa waajib buu yihi iskadaa maarata inuu banaanaade waaba waajib ood ku qasban tahay wa qiila waxaa la yihi in kaana alajwadu min nawcin aakhara haddii mayane kan kii kale ka fiicane uu keenay uu nooc kale yahay oona isku noocba ahayn kalmacqiliyi can ilbarniyi sida in timirtii macqaliga ahaa laga bixiyo timirtii barnida ahayd oo markaa tusaalaha sheeka waxaa laga fahmaya in macqalidu ay ka fiican tahay laakiin waxay leeyihiin cagsigay manaha arrintu ahaydo barnidaaba ka fiican baa laleeyi marka aduu labada tii doon tii doonta haba ha labada nooc ee kala isagoo nooc salam ku iibsada ayaa nooc kaloo ka fiican loo keenay hadday xaaladu sidaa tahay lam yajuz qabuuluhu hadda lam yajibba ma aha kii hore wajaba qabuuluhu buu ahaa halkan nusakda qaar lam yajib baa dhacday lakin lam yajuz taa sax lam yajibudi qoran markaa halkaas ku dhacay halka lam yajuz qabuuluhu in la aqbalaa waajibnima haba joogtay xataa ma banaana xataa maba banaanaba oo iyadoo barni aada iibsatay inaad macqali qaadato ma banaana ama cagsiga adigoo macqali iibsata aad barni qaadato marka qoladani maxay leeyihiin waana wejiga muctamadkaa wey ha kale wanaagsanaantu waa ina xaggii sifaadka noqoto laakiin haddii noocu isbedelaba ay leeyihiin waxay lamid tahay sidoo jinsigu isbedelay adigoo timir sanab ku iibsaday miyaad beriis qaadan kartaa ma qaadan karti sababtoo ah dee waxay noqonaysaa salamkii ood sii iibisay ila waad bedeshay bedelaadani waa iib salamkii oon gacantaada soo gelin ood bedesho iibisay buu noqonaya markaa bedelaadii lama ogola nooc jinsigii lama ogolo qowlan waaxidan iyada khilaafba kama jiro nawcii baa la isku khilaafsan yahay iyadana waxaa rajaxan dee noocu iyaduna waa arin weyn oo de culuse iyadana lama ogolanayo in la bedelo sida aan jinsigaba loo ogolayn iyaa noocana la bedeli karin laakiin tilmaamihii kale inay ku kala fiicnaadaan mushkilad ma laha waay qiilkaasaa markaa muctamad taasi waa taa ninkaasi alaabta wuxuu keenay goobtii iyo goortii lagu ballamay saw tilmaanta hadday wax iska bedelaan wa inaga sheegno hadday ka fiican tahay waa caadi oonay noo xaggii nooca ahayn haddii kalena oo nooca tahayna lamama ogola hadduu wixii wax ka liita kuu keenay aad ku ballanteenna dee warku waa iska cadyahay oo macid baa kugu qasbi karta wixii aad adigu dalbatay wax ka liita inaad qaadato cidina kuguma qasbi karta weeyi waxaad awood u leedahay inaad tirahdo adeer waxayga ii keen waxaan wixii aan ka ballanay ma ahe taana warkeedu waa cadi waxa uu inoo dhiman haddii goortii iyo goobtii uu ka soo hormaro oo goortiina uu ka soo hormaro goobtiina goob aan ahayn uu alaabtii kuugu keeno maxaa xukunku noqonaya wuxuu yihi in axdarahu hadduu kuu keeno alaabtii aad salamka ku iibsatay qabla lmaxili waktigiiyoon la gaadhin decembar baad xadiidkan ka ballanteen ogos buu kuu keenay waniyo waa diyaara iminkaba igala wareeg buka waynu eegaynaayo waxaan ima dhibbay kugu haysaa inaad iminka la wareegtaa mise dhib kuguma hayso hadday dhib kugu hayso oo ay culays ku gelinayso cidina kugu qasbi mayso sida maxay oo kale dee ari baad ka ballanteen carafada inuu keeno dee udxiyo iyo hawl baad uga baahnay markaasuu imika kuu keenay bil baa ka hadhan carafadii ciidul adxadii bil baa ka dhiman markaasuu waa kana iga qaba ku yihi oo bisha halkeen ku haynaya maxaan siinaya yaa ilaalinaya aydaa iga cunaysa hawl badan baa meeshii taal darar iyo dhibaataa taal cidina kugu qasbi mayso waktigaynu ka ballanay keen baadle intaa ka horeysa adiga damaankaagaa ku jiro iyo mas-uuliyaddaada ilan mas-uuliyadda meesha lagu kala baxsanaya laakiin haddaan dhibaata jirin walam yakun caleyhi dararu wax alla wax dhiba oo ay ku haysaana aanay jirin oo waxaani aanu ahayn wax raashin u baahan iyo wax ilaalin u baahan wax uga ba aanu ahayn walam yakun caleyhi dararun fii qabdihi la wareegidda uu la wareegaya aanay dhibaata ka soo gaadhay lazimahu qabuuluhu waa ku waajiban qaadaa marka maxaa yeelay de mujarad tacadud is adkayn keliya lama rabo wax macquula haddaad sheegayso waxa aada u diideysaa ay tahay arrin jirta oo iyo culays unba alkan keenaya waa sax waa lagaa ogolaanaya waxaa leeya ninkan de adigaa mas-uuliyaddaa qadeehay haddii laakiin aan wax alla wax dhibo meeshaasi kugu ah, aan kugu hayaa aanay jirin inaad ku dhegta un waktigaasaynu ka ballanay sax maaha baa la yidhi o ninkani inuu dayn buxuu doonay dayn bixiduna de waa qarad saxa ah. oo qofku inuu daynta iska bixiyo waxa weeyaan waa maqsuud saxa ah weey marka hadday taasi timaado iyo sidoo kale haddii uu de rahaan baa laga yaba inaad rahaan ka haysatay rahantiisiibuu doonaya inuu la baxo de waa ujeedo iyo marka qarad saxiixa meeshii yaala marka xaq buu leeyahay inaad markaa wixii ka qabato raantiisiina aada usii dayso taasi waa ta waaya xaggii goobta musanifku kamuu hadlo haddii goobtii goob aan ahayn lagu kulmo marka hadda minhaajkeedu baad ugu tegi doontaa haddii ilahay ilah kol haddaan aanad ku haynin minhaajku waa sheegi doonaa insha allahu taala isagaa loogu tegi goobtii goob aan ahayn hadduu ku yidhah waa kana iga qabo miyaad ku qasban tahay inaad ka qaado mise kuma qasban ama aad maaratay de cagsigaba ay noqoto idinkoo goobtii joogin ku yihahda keen alaabtay wuxuu yihi wa in qabado halkan imika wuxuu gelayaa waa isla qabdigii un ah, iyo tasliimkii un waxyaala ku tacalluqe waa dacwal qalad hadii la yidhaha qalad baa soo baxay wa in qabado hadduu wixii qabdoodo la wareego waaya ثم dacaa anahu kalita calayhi kadibna uu sheegto inuu qaldamay oo qalad jiro xaggee fi lkayli aw ilwasni xagga miiskii oo waaa waa shan galaan ba ayaan moodayay shan galaan ba lakin qalad baa dhacay oo waxa weya afar galaan baad isiisay markii aan gurigii tegey en baan dib umiisay oo afar galaan un bay noqotay shan galaanna waynu ka ballansanay kana wuxuu war shantaadii galanba waan kuu miisay am adna waaba joogtiso mindhaha la waayso diga arkay ama xaggii miisaanka oo shan kiilo ayaynu da ka balansaneen afar kiilo baad isiisa oo soonigii kuu miisaamay dee mooji si waxna noqdeen haddana wi markaa alkii kilo kiilo ba wixiiba noqday wa in qabada hadduu ka qabdooday oo si saxa loogu loo miisaamay ama loo miisay uma dacaa markaasubuu soo noqday oo haddana sheegtay anahu alia caleyhi in qalad dhacayo filkayli xaggii miiska awil wasn ama miisaanka lagu qalday lam yuqbal fi asaxi qowleyn warkiisaasi dacwadiisa iyo doodiisaasi mid la dhegaysanayo oo miyay tahay wax ka kasoo qaable oo la dhaarinayo hadii markaa waxa weeye markhaati aanu kan kala haynin wuxuu yihi sheekhu laba qowl baa ku sugan qawlka muctamadkii waa lam yuqbal warkiisa ninkaa lama dhegeysanayo qawlkiisa la aqbali maayo maxaa yeelay alaslu cadamu lala asalku waa inaan qalad dhicin qawlkaasi saas aggaas culusana ka kale qawlka kale wuxuu leeyahay alaslu baqaau maa kaana ala ma kaana ninkan shan kilo baa lagu lahaa ama shan galaan baa lagu lahaa asalkuma inay ka dhacday mise waa inaanay ka dhicin inaanay ka dhicin baa asala marka afar baa ogol yahay inay ka dhacday kaa harsani inuu weli baaqi dimadiisii ku yahay oo baqaa maa kaan calaa maa kaan iyaa asla buu leeyay markaa masaladu tacaarudulaslayn baa ku jira deetana kan kalena de wuxu asul cadam lgalad inaan kalad dhicin baa asala waa sax laba asal weeyi laakiin waxaynu kan ku xoojinaynaa daahirkiibaa isaguna waafaqsanoo dee ninkani wuu joogay marka isagiibaa goobjoog ahaa oo markii loo miisayay taagnaa markaa daahirkuna waxa weeye dee isaguna xaaladiisa waxa daahirka ka muuqatay inuu shantiisii kilo qaato ama shantiisii galaan uu qaatay markaa daahirkaa goobjoogidiisa ka dhalanaya iyo asalkoo cadamulghala ahaa ayaa la isku xoojinayaayo waxaa laleeyahay ninkaa warkiisa lama dhegeysanayo oo qawl markaa waxa weeyaane waxaa la dhegeysanayaa qawl lmuslami ilayhi ninkan markaa alaabta iibinayay qawlkiisa la dhegeysta shubba la dhaarinaya doodii waa la qaadi lakin kana la dhaarinaya waayay masale kaloo xaggii qaladka ah wain dafaca ilayhi juzaafan juzaafan jizaafan jazaafan saa doonta dhe jiim ljuzaafi juzaafun bal iyada lafteedaba juzaaf jiimta juzaafku iyada lafteeda juzaaf oo si la doona loo akriya wey juzaafku waa maxay waa wax la miisna waa lacantoobiyey un markaa in dafaca ilay hadduu alaabta u dhiibay un juzaafan miisaamid la-aan isagoo waba miisaamin on isugu raray hal mar dabcan de qabdida noocaasi sidaas kuma ansaxayso waayo wii la wii mar aduu muqadar lagu iibiy waa in taqdiirkii la sameeyo la miiso haddaba wuu la tegi waar way ku dhantahay annaga oge qaada un buu yihi lama miisinba markaasuu soo noqdayoo fadacaa wuxuu sheegtay annahu anqasu min xaqihi waar wax dhiman baad ii dhiibtay buu ma dhamayn falqowlu qowluhu warkiisa yaa la aqbali maanta waxaa la aqbali ninkaa sheeganaya inuu waxaanu dhiman yahay lianna alasla baqaau maa kaana calaa maa kaano ninkan dee dayn baa lagu lahaa in dayntii sideeda loogu leeyahay inta laysla qiray mooyaane intii kale inay baaqi ku tahay yaa asalku yahay wixiina lama miisino meesha minka maanta qaladba ma sheeganaye dee nusqaan unbuu sheegaya ninkana wuxu le wixii oo dhan baad iga wada qaaday kaasina wuxuu le ma qayb uun baan kaa qaaday dee asalkuna waa inaan ka wada qaadin markaa meeshan maanta hal asal un baa yaalla asalkiina kaasuu waafaqsan yahay isagu baa la dhaarinaya maca yamiinihi sida nusada qaar ku qoran markii la dhaariyo weey wain wajada hadduu ku arko buu yihi bimaa qabada cayban waa masale kaleo xaggii iyaduna qabdiga un ku tacalluqda ceeb buu ku arkay wixii uu qaatay raddahu iska soo celin wa aalaba bibedeliha la ii bedela ayuunbuu odhan oo baycul cayaankii lamid maaha bayculayaanka waad fasakhaysay markaad ceeb ku aragta soo halkan faski waa la ma jiro ilan waxaad iibsatay kan mucayankaaba maahe markii lagu miisaan qaadatunba wixii oo ceeb la aragtay waxaad ogaatun kaagii inaanu ahayn waxaad leedahun iga celi ii bedel waayo adigu wax dimo ku jiraad iibsatay waxaad dimada ku jira iibsatayna ceeb ma laha marka haddaad ceebtii ku raali noqon weydo dee iska bedeleysaa lakin iibkii ma fasakaysid wain xadaa cindahu caybu aakharu haddaba markan wixii maciibka ahaa ee ceebta lahaa qaatay intii aanu ceebtii arag ayaa isaga laftiisii uu ceebeeyo matalan dad wuxuu raashin awaab u qooyeyba markuu qooyey kadib u arkay in waxani maciib uu yahay oo ceeb uu leeyahay haddaba muxuu samayn dee halkan iyadaa maanta celis ma jiro iyo iga bedela ila maanta ceeb kala timid aalaba bilarshi markaa wuxuu odhan un arshigii halaysiiyo oo de wax ceeblaad ii dhiibtay anigiina waa sanaan iiyo waama karsadayba wax la soo celin karaa hadda ma aha de labada nooc qiimihii udhexeeyey labada markaa kaa saliimka ceebka saliimkaa ah iyo kan ceebta le farqigii udhexeeyey hala ii celiyo marka farqigii baa loo celinayaa sidii aynu hore usoo sheegay waaya masale kale oo xaggii khilaafka wain ankara almuslamu ilayhi isla halkan ceebta una khilaafkii ceebta wain ankara almuslamu ilay haddaba ninkii baayica ahaa ee salamka wax ku iibiyee lagu soo celiyey alaabta la yihi waa tanoo ceeb bay leedahay iyaaba dafiray oo waqaala yihi aladii sallamtu ilayka maa idin qoran ya kolley bal inaan maktuudkiiba noqday noqon ma qanalkaasi hoos martay sallamtu way ku fiicantay yaa la sallamtu qoraya ah, dabsani daaralminhaaj ahay matniga daaralminhaaj oo matniga hay muxuu qoraya sallamtu saasay ufiicanta saasay ku fiicanta aladii sallamtu ilayka kii aan kuu dhiibay hayruhu kaba mu ahayna ku kalu ahaabu waa inaad sidataa waa maxay dee waa beriiskii aan kaa qaado waana anagu kan kumanaan dhiibin bu kii aanu kuu dhiibnay ken beriiska ad iga qaaday kan muu ahayne ataa bayculcayaankii oo kale iyadona da meeshan waa imanaysa kitaabkii markaad soo iibsateed xaashiya cadcad ku aragto eed maktabadii ku celisa tirahdo kitaabkii waa kanoo ceeb buu leeyahay oo maxaa dhacay ceebaha halkaasa cadcad saasay u kan haa kan anaga nagamaad iibsane ciddii aad ka iibsatay ulata ama waxay ku ihahda annaga waan ogna waa kitaabka noocaa tambih iga iibsade laakiin kaan kaa iibiyey kan mu ahayn tambihii aan kaa iibiyey kan mu ahayn waayahay maxaa la yeelayaa marka wuxuu yihi falqowlu qowl lmuslimi ilayhi warka la dhegaysanayaa waa warka iibiyaha maca yamiinihi isagun baana la dhaarinayaa isaga ayuunbaa la dhaarinayaa iibiyaha warkiisaa la qaadanaya saasuu musanifku yihi oo maxaa iibiyaha warkiisa loo qaatay dee waxaa loo qaatay haddaynu imika tan ku soconno litifaaqihimaa calaa jarayaani qabdin mubri'in daahira inuu ninkani wixiisii qaatay sida daahirkaa iyay da isku waafaqsanaayn marka hore oo qabdi uu sixii dhacay imikana ninkani wuxuu sheeganayaa inaan qabdi sixii dhicin oo markaa mubrig oo ninkani uu beri ku noqday marka asalkii buu khilaafsan yahe waa waxaa la leeyahay warkiisa la qaadan maayo baaicun baa la dhaarin marka markaaga hore wax iska hoobi taas waa qawlkaa uu sheekhu sheegay iqtasara alayhi weliba ku kaleba muu sheegin laakiin waxaa la yihi haddii meeshu bayculacyaan ay tahay waa sax oo qowlkan sheekhu sheegay ayaa buyuuculacyaankii la qaadan laakiin markay salm arintu tahay alqowlu qowlu lmuslimi mushtariga ama iibsadaha ayaa la dhaarinaya oo maxaa dhacay de waxa weeye ninkani wuxuu sheeganayaa anahu beriat dimatu mima kaana caleyh in ninkan dimadiisu ay beri ka tahay wixii lagu lahaa ee daynta ahaa wاlaslu cadam اlbaraa lana shakla dimatihi yaqiin eh, maarata ishtagalat dimatuhu biyaqiin qofkan dimadiisu mashquul bay ahayd oo dayn baa saarnayd oo la hubay waan iska riday buu leeyay kana wuxuu leeyahay waynu moodayna iskamaad ridin de asalku waa inuu wixii markaa uu baaqi yahay oo qabdigii aanu markaa mubri ahayn marka waxaa la yihi kani lamid maaha kii kale oo halkaa hore dee dima mashquulihi may jirinba halkan laakiin qofkan dayn baa lagu lahaa dayntii inuu iska bixiyo bu isagu ku doodaya asalkuna waa inaanu iska bixino waxaa la dhegaysanayaa muslim ilayhiga ayaa la dhegeysanaya halkaa waaa la dhegeysan jeeda muslimka ayaa la dhegeysana mushtariga halkaa waxaa inoogu dhan axkaamtii salamka wuxuu sheekhu raaciyey baab qardi baab lqardi waa dayntii ama qardaysigii wax la kala qardaysanayey laisdayminayey munaasabada baabkani uu laleeyahay salamka waxa weeye saynu arki doonno baabkani wuxuu ku ansaxaa wixii salamka ku ansaxay wuxuu hadduu qardi ku ansaxo sida badan salamna wuu ku ansaxaa wixii slm ku ansaxayna qardigu ku ansaxa oo shuruudihii aynu slmka usoo sheegaynay wixii kasoo baxay ee ku ansixi kara slm ayuunbaa qardigana ku ansaxa saasaad markaa ula soconaysaayo saasay markaa iyadu bay shaqa kuma lehe abwaabtii be kitaabulbeyci shaqa kuma lehe laakiin halkaasay markaa salamka ay kasoo hoos gashaayo kutubtao dham inta badan ay salamka u raaciyaan qardigu sidiisa waa goyn arabiga asalkiisa waxaa kaloo markaa luq ahaan loo isticmaalay in qofka aad wax daybiso boqol dollar sii daybiso ama kilo beriisa oo hadhow kiilo kale wixii oo kale uu kuu keenayo wixii oo kale uu kuu keenayo marka qardiga imika waa bimacna aliqraad wey waa daymin qardigu sidiisa dee waxa weeyaan waa inaga nidi waa goyn buu ahaa haddana shaygii la kala qaadanayay baa qardi lagu magacaabay laakiin imika had master buu yaalaayo haddana waa aqradabu l masterkeedii lamcnayo markaa iqraad waa daymintii iyaa markaa maanta qardi lagu magacaabay tamliiku shay calaa an yarudda bedelahu wey shaygii qofka in la siiyo inuu markaa oo kale uu keeno iyadoo markaa shardigu yahay haddaba alqardu buu yihi dayminta qofka wax la daymiyo lacag la daymiyo ama raashin la daymiyo isagiio kalena hadhow tole inuu soo celiyo laga doonayo qurbatun cibaado weeyi wax ilaahay loogu dhawaado mawaajibba mise waa sunne meena manduubun ilayhi mid laynoogu baaqayo laynoo suneeyey weeyaano dee waa iscaawin waa maanta kun doolar baan u baahanahay hawshaasaa iga kala dhacaysa yaa idayminaya waan keenaya waan soo celinaya de inta badan dadku way la bakiilayaan ku dooran cidina kudaymi mayso yaa kuu dhiibay marka haddu qofku ku kudaymiyo wuu ku caawiyey deetana waxa weeyaan xasanaad iyo ajar baa u socday mar kastoo uu kaa sugo ajar iyo xasanaad baa u soconay fanadiratun wya lamaysana dad ataa u keeni kari waayo waad iska sugaysaayo ajarkii wuu kuu soconay iyadoo nadiradii haddana waajib ay kugu tahay ayaa haddana ajarkii uu kuu soconay axaadiis badan baa ku soo aroortay fadliga ay markaa leedahay qardadaasi iyo dadka markaa waxa wax la dayminayo waa nooc markaa sadaqadii ka mida maxay ku ansaxdaa wuxuu yihi wayajuuzu qardi kul wayajuuzu qardu kuli maa yahbutu fi dima wax kasta oo dimada ku sugnaada bicaqdi salam oo caqdigii salamka dimada u gala oo salam lagu iibsan karo ayaa qardiguna ku banaan yahay wayajuuzu qardu ay iqraadu in qof la daymiyo <clears throat> kulu maa fi dimati wax kastoo dimadiisa ku sugnaan jiray bicaqdi salami caqdigii salamka ku geli jiray oo salamkiiba de dayn buu ahaa isaguba wixii caqdiga salamka dayn ku noqon jiray in qofka la daymiyo oo la amaahiyo ayaa iyaduna banaan wamaa laa yahbutu fi dimati wixii aan dimada ku gelin bicaqdi salami heshiiskii salamkii salamku aanu ku banaanayn sida waxyaalihii kala duduwanaa ama naadirkaba aha kaljawaahiri sida markaa jawaahirtii ama maaragtay luulkii waaweynaa wاlkhubzi iyo furinkii roodhidii wshiwaay wixii la shiilay wlxin ama la solaydha wاlxinطati almukhtaliطati bالshaciiri qamadi iyo heed isku jira kiish qamadi iyo isku jira oo qamadi iyo heed isugu jira hadduu qofku yihahdo waar isii amaahi waan kuu keeni isagoo kale mid kaleo isku jiraan kuu keeni sala miyaa lagu iibsan karaa kiish isku jira laguma iibsan karo waayo inta qamadiga iyo inta heeda baan la kala garani markaa qardigiina ma gelayo laa yajuuzu qarduhu kaa isaga ah dee qardigiisii ma banaano isagii oo kale in hadhow la keen ayaaba dadkaanaysa lama kala garanayaba intii u ka ahaa walaa yajuusu sidoo kale hadaba ma banaana hal qodoboo kale u kuugu darayaayo salabkii ku banaanaa laakiin halkan aan ku banaanayn maanic jira daraadi walaa yajuusu ma banaana an yuqrida aljaariyata inuu inantii addoonta ahayd amaah u liman yamliku wadaha qof xalaashan kara ilan addoontii sayidkeedii wuu xalaashanayaa sow maa haddaba dee wuu ka iibin karaa waanu uhibayn karaa qofay xalaal u tahay laakiin miyuu amaahin karaa ilan xayawaankii waa inagii soo marnayo salamku waa gelayay raqiiq iyo addoomihiina salamku wuu gelayay sooma ma addoomihii salamka waa lagu iibsanayay rag iyo dumarba hadaba qardigii addoonkii isagu wuu gelaya mar walba oo dee addoonka cidina kuma istimtaacay laakiin addoontii qof xalaashan kara iyada loo lama amaahinayo oo maxay sababtu tahay sababtu waxa weeye kolkii aad tiraahdo amaahdii ha la ii soo celiyo waxaa laga yaabaa isla iyadiiba inuu soo celiyo ila tu lamida inu soo celiy ma hadduu iyadiiba hayo isla iyadiibuu soo celin marka meeshi maxay u ekaatay in markaa dee waxa weeyaan lil istimtaac un aad markaa u yar ergisay oo kale nooc ergise oo iskaga istimtaac oo kale hadhoon iska soo celi oo kale dee taasina arrin markaa ku banaan abdaacdii mid ku banaan ma aha marka waxaa icaarat lfuruuj bay u ekaanaysaa iyo caariyadii marka taasi banaanaan mayso walaa yajuuzu ma banaana an yuqrida aljaariyata addoontii inuu markaa qardi u siiyo liman yamliku wadaha qof xalaashan kara wayajuuzu liman laa yamliku wada qof aanay xalaal u ahayn ku istimtaaci karin iyada wuu markaa qardi ahaan wuu usiin karaa sida hadday markaa ay waani ay maarata tahay addoon markaa oo majuuson yahuudiyad iyo nasraaniya toona ahayn de taa cidina kuma istimtaaci karo qof muslimi kuma istimtaaci karo marka hadduu mid kaloo muslima usiiyo eh, qarda ahaan usiiyo oo iska qaado hadhow iyadoo kale baad ii keeni doontaa e yidhaahdo waa caadi hadhow hadduu isla iyadii kasoo ceshadana dee kaleyba kuma istimtaacayninoo wax markaa xalaala may ahay waayahay goormu haddaba qofkan wax qardiga qaatay ama hadan aad qaatay boqol kan doolar ee qofka uu ku daymiyey goormaad yeelanaysa markuu kuu dhiibo ayuu lacagtaadii noqonaya mise mar dambe wuxuu yihi wa yumlaku lmaalu fiihi caqdigan qardiga waxa xoolihii lagu milkiyaa oo lagu yeeshaa bilqabdi boqol dollari daymi buu ku yii jeebkiibuu ka ayaa tiri jeebkiibuu kasoo saaray wuu kuu dhiibay sidaa markaad u qabdooto boqolkaa adigaa leh waa boqolkaagii ayuu noqonaya wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay laa ymliku ilaa laa yumlaku ilaa btasarufi mayane marka aad wax ku iibsato eed wixii ku tasarufto bay caddaanaysaa markaa in yar ka hor inuu xoolahaagii ahaa oo milkigaaga uu galay inta ka horeysa qofkan milkigiisiibuu ahaa marka maxaa halkaa ka far ka imanaya de nafaqaadki iyo marka qaarkood tan xoolaa lakala qaadanayo xoolihii calafba ay ubaahan yihiin waxbay ubaahan yihiin qarash baa gelaya haddaynu nidhaahno milkigu muu sugnaan dee markaa calafkii ninkanaa lagu leeyahay de qofki kuma tasarufina intuu iska soo celiyo intuu laba saddex shan uu hayo iska soo celiyo dee calafkiisiina adaa lagugu lahaa haddaynu idhahno mar haddaad la wareegtay milkigaagiibuu galayna dee qarashaadkiis iyo hawlihiis iyo wixiis iyo calafkiis leeyahay wey marka kaa horaa muctamada maxaa yeeley caqdigan dee waxaa loogu talagalay inuu qofkani waxan uu sidaa ku qaato min alaan baanu ku tasarufi karaya kol hadduu isla markaaba ku tasarufi karayo dee waa milkigiisii wey wuxuu yihi wayajuuzu waxa banaan halkana wuxuu ka gelayaa maxaad shuruud dhigan kartaa markaad qofkii wax dayminayso eed qardi ahaan u siinayso maxaad shardi dhigan kartaa maxaanad se dhigan karin shuruuddii markaa saddex buu inoogu qaybini qayb iska banaan oo aad shardisan karto iyo qayb tuurisa laakiin aan caqdigii waxba u yeelay iyo qeyb caqdigiiba fasaadinaysa oo kharibaysa qeybta koobaad waa tii banaanay wayajuuzu waxaa banaan an yushtaraa fiihi rahnu an yushtaraa fiihi arahnu wadamiin inaad tidhahdo waan ku dayminayaa kunka doolare damiin damiin iikeen ama wax irahad oo rahan ii dhig ama qof kaa damiina oo ka damiina kukaasi keen saas waa caadi inaad shardigaa dhigato waa caadi maxaa yeele waa uun xoojin uun dayntaadii hadhow inaad helaysa aad xoojinayso uune dee wax faa-iido aad markaa adigu helayso dheef aad ka samaynayso dayntii ma aha walaa yajuuzu waxaanse banaanayn sharط اajali aan asaxayn wey walaa yajuuzu ilaa yasixu oo aan fulaynin sharطu lajali fiihi muddo in la qabto goormaad keenaysaa kunka kun aan bil maarata dabadeed keen markay bilisa o dha bisha aakhirkeeda a aan keena idaymi markaasuu daymi waxba macno male waktigan la qabsanayaa macno male baa li waayo waxaani waa ixsaan qofku uu gelayo marka caqdigii u ansaxayaayo kunkii dee sidaa markuu kugu dhiibo waad yeelanaysaa laakin berri u kaasoo doonan doona kaasoo doonan kara isla imika kaasoo dhaqdhaqaaqi karaa uu ku odhan karaa kubkii baan ubaahanaya isii waayo qofkani waa ixsaano de mar kastuu gacantaada ku daaya waa isaan markaa isaan kaa cusub inuu ixsaan kala galo lagu waajibin maayo maalin kastuu kuu dhigaya waa ixsaan cusub marka ajashan iyo waktigan aad qabsanaysa waa iska laqwiyo macna malaha wakti kasta xoolahaagi waad u doonan karaysa haddii uu hayo waayahay walaa shardun waxaan isla banaanayn oo xaaraanba ah caqdigana fasahaadinaya shardun jara manfacatan shardi dheef soo jiiday inaad dheef ka raadiso qofkan ixsaanka aada u gelaysa aada lacagtan aada dayminayso shareecadu ma ogola waana xaaraan oo waa dembi caqdigii qardiguna wuu fasahadayaayo ninkani lacagti an u dhibti maba yeelanaya mila an yaquula waa sida inuu yidhaahdo aqradtuka alfan kun baa doonaysaa waan ku kaanaa ku dayminaye calaa an tabiicani daaraka bikada lakin gurigii halkaasi aad doonayad toban kun si sii kunkan anaa kudaymi ama inta kale doonaysa anaa kudaymina iga iibi guriga shardi baad uga dhigtay soo maha haddaad sidaa shardi uga dhigto ma banaana oo qardigu meel dheef laga raadiya ma aha imikana dee ninkii waad kaga faa'idaysanaysaa de intan u baahnaa baad uga faa'idaysanaysaayoo aad xadiidkii nabiguna muxuu ahaa nahaa can bayc can salafin wa bayc sideedaba nabigu u diiday wuxuu diiday salaf iyo salaf salafku isagoo salamka ah salamka waa la salafna waa la ihahdaa qardigana salaf baa la ihahda waxyaalaha ay ka midaysan yihin bay kamid tahay hadda markaa la isugu hoos nabayo qardigan laftiisa salaf waa la yidhahda oo xadiidku markuu ku le nahaa can salafin wa bayc nebigu salaf iyo bayc buu diiday salafka halkaa la sheegaya waa qardigan weeye oo lagu shardiyayo qardo lagu shardiyayo iib nebigu alayhi salaatu wasalaam wuu diiday dheef inaad ku raadiso dhan baa ayaan la ogolay ama tirada gaarigaaga ii yara dhiib waan ku dayminaya gaarigaaga ii yara dhiib ama waxaan kale ii yar qabo ama hawshaa iga yar shaqee lama ogola aw yarudda aw tarudda calaya ajwada min maali ama wuxuu yidhi waan kuu dhiibaya laakiin bishardi hadhow doolarka cusub baad keenaysa anigu kanaan ku siinaya hadda maarata waa lix iyo sagaashankii ama waa laba kun iyo lixdiiba odhanaya waa noocyada aan la jeclayn laba kun iyo lix baan hayaa de waan ku amaynaya lakin aniga hadhow markaa ii soo celinayso e nooca cusub baad soo celinaysa markaa sax maaha ajwada min maalikaygi mid ka fiican inaad ii soo celisaa ii shardia dheef baad meeshii ka raadisay lama ogola uu si sii adkeeyba oo aw taktuba li aw taktuba lii bihi saftajatan waan ku dayminayaa laakiin bishari an taktuba lii waxaa ii shardiga ah inaad ii qorto bihi daynta aan ku siiyey saftajatan xawaalad inaad iigu qorto ayaa ii shardiya ah. waan ku dayminaya war misaad ubaahan tahay boqol kumaad ubahan tahay soo maaha dee waa sax anaa ku dayminaye warqad iigu qor jayne lacagtaadi halkaa taalay ayaan ubaahanaya halkaa ka qato alabadun ina kuso ibsaday marka maxaad meesha ka dhex saaraysaa lacagtii xawilaada iyo lacagtii maarata faaidadii de kaa gu-i lahayd xawalaad laa xawilanaysa iyo haddaad qaadanba lahayd dee maaratay eh, hawshii ay geli lahayd iyo khatartii ay mari lahayd iyo wixii o dhan baad doonaysa inaad markaa meesha ka saarta saw ma markaasaad waxaad tidhi waan ku dayminayaa laakiin waa inaan ka jaynaan kaaga qaadanayo warqada iigu qor saftajad ama xawaalada iigu qor shaqaalahaagii halkaa joogi iigu xawil oo iyagii saftajadu markaa wa markaa berigii horde iska jir magacyadu ma isbedbedelay waxa badankiisu uu iska jiray qaabka iyo waxa isbedelay uun dee qalabka la adeegsanayo de imikana dee wiii de electroniga ah, soo baxay electronic buu noqdo kolka horena warqad caadi caddaanunbaa laysugu qoray markaa waxa wey saftajay odhan jireen saftajadu markaa saaseexdo ganacsatadu ganacsatadu aad bay u samayn oo de matsalan ila mid baa jayno ka imanayo halkan ka ganacsanayo alaab iyo macdan iyo balaayo wax ka urursanaya adigiina waa adigan tegayo macdanti wixii uu kasan sameeyey wixii baad kasoo iibsanaysaa waad isdaba maraysaan soo ma marka isagiina wuu ku bahan yahy adigiina waad u baahan tahay waddadiina waa khatar lacago badan iyo waxyaalabaad la qaato tuug baa jirayso dhac baa jirayo bad baa jirto wax badan baa jira si khatarii looga faa'iido ganacsatada halkan wa isbaranayaan deetana wuxuu leeyaha warda wixii halkan uga baahato lacagtaydan un ka qaado hadhowna aniga halkaa ayuun baad igu siinaysaa wixii anagun halkaa uga baaho ayuun baad maaragtay oo markaa wixi ad halkan iga qaataba saftajadaasaad iigu qoraysaayo hadhow warqadun baan la tegaya deetana khalaas warqada un baan hadhow talo de maa khasnajigaagi iyun baan warqadii ugeynayaa de isagun baa markaa lacagtii ii shubayo halkaas maana alaabtadii kaga soo iibsanaya lacaga la qaadqaadanaya iyo khatartii wadada iyo tuugti iyo wixii oo dhan iyaa lagaga badbaadaya meeshaa faa-ida iyo dheef baa ku jirta baa fuqahada shaaficiyadu yidhaahdeen lama ogola xawaaladii markaa halkaasay markaa la mareen xawaaladii nooca ahayd ee nimankaa ganacsatadii kuwaasi ay sameynayeen aduu bal maaragtay madaahibta qaarkeedoo tan soo yar dhaweeyo yii waxba intaas faa'ido weyn maahe ha la yska fasaxana way jiraan wuxuu yihi fain bada'ahu lmustaqridu haddii uu ku bilaabo waa sida nusakda qaar ay qorayaan fain bada'ahu lmustaqridu bidaalika haddii ninkii daynsadaha ahaa daynta qaadanayay uu isagu arintaa kaga horeeyo min ayri shardin iyadoon shardi hore jirin jaaza way banaan tahay ama sida nuskadaydan ku qoran nuskada ka qaarkoodna ay qorayaan fain badala mustaqridu hadduu dhiibo faa'iidadii ama dheeftii daynsaduhu dayn qaatuhu hadduu faa'iide keeno min gayri shardin iyadoon markii hore shardi jirin lagumaba shardi nooc ka fiican i keen lama odhan iisoo kordhi lama odhan faa'iide ii saar lama odhan laakiin kolkuu kunkii qaatay uu soo buraadsaday markuu soo celiyey kun iyo boqolunbuu kuu keenay dheef baa la socota saw laakiin waa min gayri shardi shardi hore meeshan ma ool jaaza way banaanta hadduu isaguna arrintii keenu garto iyadoo aan shardi hore jirin way iska banaan tahayo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi khayrukum axsanukum qadaaca ka idinku fiicani waa ka idinku dayn bixinta wanaagsan markaa daynbixintii daynbixii wanaagsanaa de waxaa kamid a ah inaad wiii wax ka fiican aad bixiso nabigaaba sameeyay alayhi salaatu salaamo awr eh, intuu daynsaday ayaa markii uu ninkii lahaa yimid uu yihi ah, dayntii halai soo celiyo awrkiisi awr ka fiican baa la siiyey markaa caadi wey waayahay maxaa la celinayaa haddaba waxaa la celinayaa ee waajibaya markaad wax daynsato waxaad celinaysay waajibay muxuu noqonayaa qardigii ama amahdii nooca ah wayajibu waxaa waajiba radd mili in miligii la keeno fi maa lo wii wax lamidii uu jiray wi lamidka boqol dolar baad qaatay boqol dolar baad keenaysa intaasuba waajibaysa neef ayaad neef aigda waxaad tiraahdaa toban ki ama kiish beriisaad qaadatay kiish beriisa dee kiish beriisoo isla noociya ayuunbaad keenaysaa galaan beriis ama koombe beriisaad ka qaadatay xaafad xaafadda jaarkooda ay ka qaadatay hadhow marka iyagana beriiskoodu imaado koomba noocii oo kale ah ayuunbay keenayaan oo qoladii ay siinayaan waa hadduu markaa wii wax isku wada mida uu yahay wa fii maa laa mila lahu wixii mutaqawimka aynu odhan jirna la qiimeyn jiraye isagoo aan boqol kiiba boqol isku midka ahaanaynin isaga maxaa lamise arigii oo kale neef ariga yunkuni isii dayn marka arigaygay soo noqdaan insha allahu tacaala neef kaasoo kale ku siin doonaa de kolley wuxun bay ku kala duwanaanayaan soo ma waa mutaqawim oo isagu markaa mili ma aha wa fii maa laa mila lahu wixii haddaba boqol kiiba boqol aan isku mid ahayn ahayn iila waxaa la yihi ah, tayduna way qoraysaa maktuuaadka qaarkoodna way qorayan waana sida fiican qiila waxaa la yihi yaruddu lqiimata waa la qiimeynaya oo qiimo unbu soo laxdi waa la qiimeynay dollar bay ladaasi noqonaysa toddobaatan hadhuu markuu iska dayn baxayo toddobaatankii dollar baa laga doonaya lax kale laga dooni maayo qoladaa saasay leedahay maxaa yeelay dee wixii isku mid baanay ahayn mar haddaanay isku mid ahayn haddood qof lax ka disho maxaad bixin jirtay qiimaheedaad bixin jirta daymaka tana waa sidoo kale qiimiha la bixiyuule waqiila waxaa kaloo la yihi mayane yarudu lmila ay suurata qaabkii oo kale neef abuu keenaya wax wixii la qaaba ayuu keenayaayo dee laxdii xaggii dadii iyo sidii ay ahayd iyo neef kaloo sidii kale ka agdhadhow oo qaabkii oo kalea ayuunbuu keenayaa kan dambe ayaa muctamadkii oo rajaxano nabigu alayhi salaatu wasalaam markii awrka uu daynsaday de waa kan haddana awr uu bixiyey wuxuu yihi wain akhada cani lqardi ciwadan jaaza iyadoo sidaa tahay haddana laguu diidi maayo wain akhada hadduu ka qaato cani lqardi dayntii qardiga ahayd ciwadan hadduu wax kale ku doorsado jaaza way banaan tahay oo salamkii lamid maaha salamkii waynagii diidanayn inuu qofku hataa noocii nooc kale ku bedesho waynu diidanayn imika markaad ninkan lax ka qaadatay dee lax buu kugu yeeshay hadhow markaad adana war haddaan kugu siiyo ka waran waa caadiya igu sii oo datna ku siiso waa caadi amaba se markaad beriis baad maarata xaafaddu komb daasad beriisay ka soo qaateen xaafadda hadhow markay yihahdeen noosoo baalkii ma hayne lacagba ma idin siina haayana siiya waa lagu heshiye lacagtii ba kala qaatay waa caadi mushkilad ma oo waxaana waa qardio dee ma aha tasaruf fi lmabiic qabla alqabdi maaha ila wa wa kala iibsaday muu ahayn iib mar haddaanu ahayn isaga waxa weeyaan istibdaalkii wuu banaan yahay wain akhada can ilqardi ciwadan hadduu wax kale ku bedesho jaaza way iska banaan tahay iminkana wuxuu ka hadlayaa haddii goobtii lagu kala daynsaday goob aan ahayn laysku helo wain aqradahu haddii uu ku amaahiyo طacaaman raashin buu amaahiyey bibeledin beled buu ku amaahiyey uma laqiyahu markaasuu kula kulmay bibeledin aakhara beled kale faطaalabahu bihi markaasuu yhi war isii dayntaydii kiish beriisu halkan kaga qaatay burca la isku helay war kiishkii beriiska haysii buu yihi lam yalzamhu dafcuhu ilayhi kuma qasbana inuu markaa kiishkii beriiska ahaa keeno wuuleya kiishkii beriis halkin halkeenina wuxuu ahaa kiishka beriiska waxaa laga yaaba inu ihahdo labaatan halkana waa saddex iyo labaatan waa kala qaalisan yihiin may xaqla iguma laha halkii baad igu leeda waaya haddaba wain aalabahu bilciwad hadduu haddaba bilci wadcan hadduu haddaba ii bedelo qiimihiisii isii lazimahu dafcuhu ilayhi waa ku waajib inuu halkii ms ah, labaatan dolar ka maray waayo labaatankiiba isii buu yihi de waa kana waa inu waa inuu siiyo ku waajib marka waayo wax dhibaato ah kuma hayso laakiin inuu yidhaahdo eh, raashinkii kala keen de waa raashinku labada wadan inuu ku kala qiimo duwan yahay baa laga yaaba lakin isku qiimo uu yahay oo isku mid uu yahay markaa waa waajibaysaa baa la yihi inuu markaa uu siiyo hadduu yahado halkan ba igu sii wain aqradahu daraahima hadduu lacag ku daymiyey fii beledin beled uma laqiyahu fii beledin aakhara falaqiyahu sida nusaktu ay tahay falaqiyahu fii beledin aakhara meel kale ay isku helaan faطaalabahu biha waar lacagtii si uu yihaahdo lazimahu dafcuhaa ilay inuu siiyo lacagti de kala duwana tobanka dolar meel laba toban dolar ma ka taha marka inuu tobankaygii dolar isi inuu ilaa hargeysa aynu isla tagno xaq uma laha halkaa la ysku helay ayuunbuu ku siinayaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam hadduu dhaho waan ku dayminayaaye laakiin waxaa shardiga inaad toban jus oo qur-aana waxba kamuu faa laakiin waa shardi faasida wey waa kii markaa eh, mxuaha ajashoo kalunbuu noqonay shardigii ajashu hadduu laqwi yahay buu yihi idaa tadaayantum bidayn ilaa ajalin musaman faktubuuhu maxaa loo leeyay aayaddu waaba salamkaa ley markaa baabulqardi baad adigu keentay xorun iyo riixoon baabusalamkee sida ibn cabaas uu yihi aayaddaasi salamkay ka hadlaysaa nacam laakiin de tan lafteedu diidi maysa in qoraalkii wii diidi mayse ajashun baan laazim ahayn baa lali markuu saa kuugu dhiibo hadduu kaala dhaqdo ka war waa caadi waa wixiisi maalin saacaddu doonu kuusoo doonanaya markaan hoteelka galo haddaan dhaho suqaarkeed anaa lacagtii aanan lacagtiisii bixin masalan baa mise waa mucayan waa arrin fiican fiqiga haddaan maqaaxyaha lala gelinoon oon lala gelin dukaamada lala gelin dee fiqi noqon maayo halkan kitaabkun lagu dhaxay waa inaad suqaarkii markaad iibsanaysa garanaysa imika waxaan mabeycsalam ba mise mucayan marka haddii suqaar keenta aad intaa iib ka dhigayso ood ila waa waa ki ku ansixi jiray haddaad intaa iib ugala jeedo imikaan saa ku iibsanaya aad leedahay dee markaa sifun baad sheegtay shay dimaa baad sheegtay sifaadkiisi wixiisina maad sheegin markaa wuxuu noqonayaa beyc faasiduu noqonaya haddaad ujeedo yani keen de aan eego haddu munaasib ii noqdo aan iibsado oon sidaa ku cuno waana sida inta badan loo jeedo de markaad wixii aragto ayaad maaragta de markaa lagu keenay ayaa markaa wuxuu isu bedelaya markaa bay mucayan buu isu bedelaya wuxuu isu bedelayaa beyculmucayan buu isu bedelayaayo deetana markaa de siiqadii hadii la waayo inaad maarata mucaaaadkii waan yar ishaaray waan filaya xalay ama habeen hore in markaa mucaaaadkii lagu tasxiixin karayo markaas oo kale markaa halkaasuu gelaya aggii mucayanku noqonay waxaa lamida markaad kitaabadii iibsanayso ead leedahay kitaab tambiihaan doonaya marka hore leedahay kitaab tambiihaan doonaya mid mucayana maad sheegi laakin de yani waa xabad keen aan iibsada xabadda marka marka xabaddii la keeno haddaad ku qanacday waad iibsanaysaa mararka kood baa waxay sameeyaan mid saambala meesha taalo oo tusaale una hadhow waxaad ohanaya stoorkaa lagaaga doonaya iyo halkaas alaabo badan bay saa ku odhanaya marka hadday saambal noqoto tani ood leedahay tun noocan oo kale ah iga iibiya tun noocan oo kale ah iga iibiya markay tahay salan bay noqonaysa markaa sifaadkiina de waxaa kaaga filan kol haddii tan oo kale ah aad tidhi oo dee la shirkada oo la noocaasa oo la sidaasa ay dee noqonaysa markaa sifaadkii dee way kaaga filaanaysaayo de noocaas oo kale waa la garanaya markaa nooc salam buu noqonaya markaasoo kale qofkan dimadiisa kitaab nuskhad noocaasoo kale ah iyaad gelisay lacagtii markaa inaad qadinto iyaa lagugu yeelanaya xaafaduhu ya inta yara intay raashinka kala qaataan ayay haddana isku soo celiyaan markaa qardi ma noqonaya de hasoni ku tusaalaynayay xaafadii inta koomba beriisa qaatana koombada soo celinaysa soo qardigii un maaha hal yajuuzu salamu fi lardi walcaqaaraat dhulka miyaa salam lagu iibsan karaa iyo guryaha may sababtuna waa maxay dhulku muxuu ku kala qaalisan yahay meesha meesha ayuu ku kala qaalisan yahay dee meeshii haddii la taga soo mucayanba mu noqon sifaadka ila waynaga ilahan waxyaalaha uu ku kala qaalisan yahay qiimaha saameynta kule waa in la sheego dhulkiina saamayntii qiimihiisa meeshii uu ku yaalay baa de ah iyo wadooyinkii marayy markaa markaa de in markaa meeshii la cayimay noqonaysa kolka meeshii la cayimana wax la cayimay sele ma noqdo gurigiina waa saas oo kale limaada yakuru ayr muctamadi fi kitaab maca cilmina bimanzilati shaykhi fi fiqi saasuu yii meesha ayrmuctamadkii baa batay inta ayrmuctamadki inta muctamadkaa kee badan muctamadkaa aad uga badan kan kayrulmuctamadkaa laftiisu de sheeka agtiisa muctamad buu ka yahay inagu baylan inagu nawowi waxaynu daba joognaa raaficiy isagu nawowi raaficigu ka koor ugu yihi sheekhu isagu waabay ka dambeeyeen sooma iyagaa ka qaadanaya isagu muctamadkoodan muctamad uma arko laakiin inagu maadaama aynaan halkaa gaari karaynin inagaa nawowi iyo raafici baa inoo muctamada marka markaan kule muctamadkii bu khilafsan kuleenahay yani sidii imaam nawi imaam rafici raajixeed lakin markaad yar cuslaato adiga laftaadu haddaad dee la dhigi karayso od nawi wax la baari karayso waa laga yaabaa inaad tirahdo maysay sheekheynku rajaxeen maahe sida sheekhu rajaxay ayaa markaa muctamada inaad tirahdo rasaastii fahal yustacmalu rasaas fii waqti rasaastu de waa macdan weeyaan inagu ma rasaasn xabadda dhacaysumaynu da u naqaanaa rasaastu sideeda waa maado macdanahoo dhulka laga soo saaro weyaan sida xadiidka oo kalea weeyaan taas wey tala sheegayaa maaha xabaddan dadka dilaysay maaha waa laga iya lafteeda laga sameeyo maadada laga sameeyo de ay ku jirto sheekh waxaad ka warantaa saambuusaha la oranayo ii samee laba boqol oo mib de waa waa salamkaasuu gelayaa oo de waana mukhtalidna weeyaan soo ma min ajnaasin maqsuuda dabkiina wuu gelaya dee fuqahada iyadu ma ogola markaa adaa yaqaana halkaad gelinayso cuntadii hudheelka laga cunayey mucaaaad ma noqonaysaa waynaga haan nidhi se laakiin maxaa lagu xadaynayaa mucaaaad yani waa in wixii dee inta la dhiibo adna aad lacagtii u dhiibto laakiin intaanad cunin inaad dhiibtay dee noqonaysa intaanad cunin ad dhiibta si w de maarata wii milkigaaga galay aad maarata lakin imaka de curfigiibaa iska dhacayo markuu kugu wareejiyo lacagtiina markaa inuu markaa kugu leeyahay oo kale ayuunba markaa curfigiiy de waxoogaa dadka adaynu ku adkeyno malaha waa laga yaaciy inaynu markaa iska socosino curfigiiba aad haalib u noqdo waa laysla garan lakin waa in qiimaha la garanayo waa in qiimaha la garanayo imika udharada qaarkood waad gelaysaa wax alla wuxuu kugu soo dallici doono ma ogin waad wadaysaa wadaysaa wadaysaa hadhow unbu waxyeelku usoo laabaya isaga laftiisa ula xishoonayaayo ila hadduu dana u dalaacay dalaacay uu kuusoo qarinaya kolkaasu baad kala furaysaayo deetana wixiioo hawada ka baxsa ayuunbaad markaa arkaysa taasoo kale markaa sax maaha taasi iib saxa noqon mayso waa in laga sii heshiiyaa haddaan wixii laisla gelin qiimihii aan hore loo aqoon waa in laga heshiiya qaarkoodna way kuusoo qorayaan dee waa sheegaya carbunta xukunkeedii muxuu noqonayaa wa inagii kasoo hadalay de carbunta soo dhaafay dad baa jira haddii la fasakho caqdigii carbuunta aan celin de kuwaas waa kuwii caqdigoodu faasidka aynu sheegay carbuntii mamnuuc ahay taasaabay noqonaysa haddii lacagtii iibka la ysku khilaafo waxaa loo baahan yahay bayino haddaba rasiidhkii iibka lagu jaray maanu caddayn ku fillayn rasiidku dee markhaati kuu noqon maayee laakiin wuu ku yar xoojinayaayo in ninkan kale la yar ruxruxo ayuu ku faaiideynaya oo layla soo ka rasiidhkii aad qortay miyaadkan adigu qorin oo buuggiisi iyo wixiisi iyo dee maaragta loo yar eego laakiin wixii markhaati cad oo dee lagu xukumayo ma noqonayo wallahu aclam la waa la foojariyen karaabe rasiid foojari aad keeni kartaa